oofiya وaqal lahu taala ilahay may ka golay waofu oofiya bilcahdi balanka oofiya may wali in alcahda balanka kana huwa cahdiga haaday mas-uulanki lisuaalaw yahaad وan cabdالlahi بn cmr بn caas radi alahu taala canهuma cabdالlahi بn cmr بn caas may lakuriyey ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam qaala rasulka nika gooli arbacun afar man kuna man xasalna lanki xasalan fihi fi man manka fishi xasalan kana huwa man kusugi ahaade munaafiqanki munaafiq ay ahaada wa munaafiqaas oo khaalisan khaalis le khaalis eh waman kaanat lanki haato fihi fi man manka fishay khaslatn aranto haat khasladaas oo minhuna min alarbaci afartaas kumide afartaas wal haato kumide lanki oo kusugnaan kana fihi fi man manka fishay may haadate khaslatn aranto iyo haadaas khasladaas oo min anifaaqi munaafiqna kumide xataa yadaca huwa mankaas anti kutabaha hasladi ede kutabaaw ida tumina huwa shafsad hadi laamin kana khiyaane a waida xadata hadi sheekayona kadaba beena sheegay waida cahad hadi balantamoona kadara balan buriye balanki maofiya buriye a waidaa khaasama hadi doodoona fajara kadiba beena sheege kadara yani waidaa khaasama hadi doono fajara faajirnimo sameeyey beena sheege lay a dulmi sameeyey fajara faajira faajirnimo sameeyey beena sheege walaku doodow beenla mutafaqun caleyh وعn بن مسعوd وبن cمر وaنسin رaضi الlahu taعala canهum qalu qala النabiy sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulka may ka golay likuli kaadirin koobalun buryaw kasiyan sugnaadi liwaan calan yوم القiyamati fi yوم القiyama calan ye sugnaadi oo buridi sarjiaye bandirilin kusurey meela bilag bilagkudakudong aragaayan ahlumashtarki ahlumaxsharki dong aragaayan yugaalo may lere saasalaka eeboye wal faleexeye haadihi tan oo liwidin oo calankan tan e bilag bilag le kadratu fulanin hiblow balan buriyo kisheegisalere hiblow addunye balanga ka guri ye calankan lanqaariy lansuray waa ko aragaasalere mana walka faleexeye dadkidon wa mutafaqun aleyh kalkun balankaas la oofiy waajibu balankii la oofi waayona xaaram waayo mutafaqun caleyh وan abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may ka golay likuli kaadirin koo balun buriyaw kasiyan sugnaadi liwaaon calan cinda stihi istilkaadiri kaadirkaasoy buriidis abdiayan sugnaada yawma alqiyaama fi yawma alqiyaama yurfacu liwa yurfacu wal korweele liwigaas lahu lilkaadiri yalan korweele bikuli kadrihi bikadri kadri kadri lkaadir kaadirkaasoy balamburyow sheegadarjeelan korweele alaa hooyaay walaa kaadira koo balamburyow badan acdam wiinan badan kadran min kadri min amiiri caamatin dadweyne amiirkoodi balin shay buriyow kan kubalan buriyow wiinan majaro rasuulka sala allahu alayhi wasalam likuli kadirin koobalumbriya kasi an sugnaadi liwaan calamiya an sugnaadi cinda sihi cinda duburihi duburi lkadiri kadirka dubur sheegdeed mana dubur sheegdisreelankusure yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaamati qiyaama maalinteed yurfacu wal korweere lahu lilkadiri lan korweere yurfacu liwaa calanki lan korweere lahu lilkadiri calanki buriid agdi lan kusuriya lan korweere bikadri kadri kadri lkadiri kan balanka buri balanburiyo shayka darsheelan korowele waay alaa hooyaay walaa kaadira koo balanburiyo balan mahaan acdamu wiinan badan majar waay walaa kaadira koo balanburiyo acdamu wiinan badan kadran min kadrin balanburiyo kuwiinan badan min amiiri camatin dadweyne amiirsho balanburiyo kuwiinan badan majarel rasuulka sala allahu alay wasalam lang amiire hoo dadka amiiran e oo yani la dooraday saase hoo la dooradi oo a maamulay xagaka maamula dagarey kabacda balanki kubahi balumbriyo shay wal kuwin majaro mana walaa kaadira koo balumbriyo walaa kaadira koo balumbriyo majar acdamu winan badan majar kadran min kadrin balumbriyo kashe kuwinan badan min amiri amatin kuwinan badan majar wa oo kaasa balumbriyo kuwinan badan kamirka oo bananka kubahaw rawa muslim muslim iyo wacdid guriye wa nabi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naomay ware qala allahu taala ilahi may ware halaatatun sd ana ani asmhum kasimuhum ladoode sadogof ani la doode yom alqiyaamati fi yam alqiyaama aniba horsurme la doode sadogof sajidme alawal rajulin wa rajulkaas oo acdaa siyay bianisi balang ilagali mana acdaahu rajulka siyay bianisi oo balang ilagali uma kadara reed buri balanki kubahi kaas ani la doode wa wa rajulun kan kel rajulin waay baaca beeciyay xuran xur beeci ahi lang xure wa gadadi intaas furashe sheeng lanki muslimkaayorka aye lay intaas beetelaka gaday lankan warajul way baaca beeciyay xuran beeci fakalaahu warajulka amay amanahu amana alxuri xurki samaysay aamay taasna in la doodee rasuulka may xadiis lqudus wa salaasatun sida qaal allahu tacaala ilahay kagooli caza wajala ana aniba kasmuhum kasimuhum kasimu salaasa salaasatun sida ana ani kasmuhum kasimuhum la doode ilahay hadlahay subxaana watacaala yawma alqiyaamati la doode rajulun alawal rajulun waay acdaasiyay biani si ilahay hadlahay an isi ana balan ila gali mana uma kadara balanki guri ilahay balin sheey eray balanki kubayhasan warajulunka lamaad rajulun waay oo ilahay la doode lankuslay rajul wa rajulkaasoo baaca beeciyey xuran xur beeciyey fakala rajulki ami damanaw daman alxuri lanki hor ka hay inti gadi is aami taasna ni la doodeer alla subxaana wataala warajulun waaliu rajulun waay rajulkaasoo istaajara ijaarday ajirana shakaale ijaaradi fa saufa minhu min alajiiri ajirkese ku obsade warajula waasajir ajaarda ajira lan shagaale ajira ijaarda lan ijaarday fastawfaa huwa rajulki oobsaday minhu min alajiriya ku oobsadi camala huwa ku oobsadi shagadi fadaay walin ijaardiya ku oobsadi oob shagadi bandamaati mayley walam yucdi huwa rajulki masiine i ajirki ajrahu ajra alajiri ajirki ijaaradiis masiin beesadinka shaqeeya iritukudagali maanaa walmilihidi iritukude nafsa la fokoy adikadaday baalise taas oo kale masalan lanka sadidas ani la doodeeriy alla subxaana watacaala balankaas buriyowsha iyo sadidas eedan hunta haramtiyo eedan hunta listusiya xaarameeto mana balan buriyow ka iyo lang muslime la gadado xarangnimadiis iyo lang oo ajiir aho amanti dhididiis yani maylfadeeg ofka ajiirta shagaalade usoo dhididiis hashagadi dhammaayiba dhididiis enjegna lasiyo lafade walaashi maya dhowti hanagoy askarka hanagoy iriid qiimada si maanaam ofka nogeegno sigi inshageeyay yani shiisin ka maareey saas oo kale hay iridimadalayba sida lasiya siyesa sagaalta shagadina lakubahi iridimadalay lasiya mana amantiisi dis iyo warangada faday wal cariiriya taasa la diiday mana hayla faday ofka jirka didis njegneed lasis gaantalkusaar horto laan diyaari rawa lbukaariy bukaariy wacdiya turiyey oo bay laan diyaarine ijaaro dhombalasine basuba walmilidi leeroona taas ilahay dooda tani le baawon laa yireeboyen baaba yani lmanalin manni mana sheegda la reebo bilcadiyati sism laka mana sheegda wanaxwiya naxwi lcadiyati sism wala lamid eh baabunahyi reebo yan can ilmani mana sheegdaw la bilcadiyati sisma la mana sheegda wanaxwiya naxwi lcadiya sisma wala lamid eh hanga si hangan gobodi leeraw nahyigeedi yan baabay qof waleedan goboti yani msada siidi inaad si sheegdama eh qaala lahu tacaala ajarkaya koobure wa wa ku qaala lahu tacaala ilahay may kagolay ya ayuha aladina aamanu ku yalinabramaayeno laa tubdilo umburide sadakatikum sadakaadkiisin dhiibten umburide bilmamni mana sheegado unkaburiden yani waladaa wabiladaa dhibnan kaburiden a lankel sadaka sidi manan kudawgilido intan an goboday hanga siyay intan asiyada hangarteliley mana buriden guraas asawa sadakadi o guraas dhibkana sun mana may buaha ho walay tuugasani wiligi yani mashagaysatana may wala intugdan idadlay may horsurnaatan dhibkaasoy okay lanki walas yahay ibninka darahaysa mana ibnu kalkun sadagadi long ajarta bure kalkun welangalilay lamadaba laa tobilon buriden sadagaatikum sadagaatin bilmani mana sheedon kubriden waladaa wabiladaa dhiban kubriden waqaala lahu taala ilahi may ka gore aladina kuwi nafaqeeyayan amwaala maalsho dhiibayan fi sabiili llahi ilahi wadiiska dhiibayan uma bacda dalika marki dhiiban bacdisha laa yutbicuuna an raasiyaan ma walaga anfaguyo nafaqe manan mana sheegashan raasiyaan walaa adan dhiban raasiyaan sar ilahi amaanahay lamadaas kala isku reebay mana hang ilahay may amaanahaye hang oonaya maalsha dhiiban fi sabiil ilahi haddana besin dhiiban la hadas maayna mana sheegado iyo hanga dhiibni iyo hadda kahor hanga dhiibna iyo hanga dhiiban iyo dhib i walaagasho raasiyaan anasa yani waa kay amaanayo jawaabtiyo jawaabtiyo ay doran si wed ora kuelaas وan abi darin radi allahu taala canhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may ka golay halaatatun sid laa yukalim llahu ilahi hum halaatat malahadla ywم القiyamati fi ywم القiyama قiyama maalinteed madahadalawa walaa yanduru alama daymooda ilayhim ila alaaثati walaa yuzaki alamudahirahim alaaثat walahum alaaثat maileyna cadaabun alayn cadaabkaas alima mulimu hanuujiya yalayn a qaala faqara'aha qaala abu darin abu dar may ka golay faqara'a akri ha yani wa kay masala maqaaladan tan eye akri rasuulullahi sala الlahu alayه wasalam maqaaladan tan ee rasuulka akri yani wa kay alaaa maraatin ha almaqaalata ya rasuulullahi akri yani alaa maraatin maryaal sade yai al abu darin abu dar may ka kolay kaabu hoogen wakasir waana kasaaranahayo e yani man ay hum alaasadaas ya rasul sin kubedbaan ayyn sabida qala nabiyna may ka kolay almusbil kano raariya way dharshay raariya silwaalka raariye ama macwiista raariye kaasu e, mis damiska raariye mis amaamada raariye raariya ka e. badantaa musbilka wal badan raariye lanki kolkan soohanti oo dharkaaljeelari gudbiya kacbeenka oo kale yani maybuaha nisfo saag oo kale lisamri nisfo saag hooga nisiyey oo kale dharka yani ini lijey hooga nisiyey lijey lankiba migil eh hoob kalen walaaga hoosanka darawna kacbeenka gudbin lugaagan kooskoosun hoosanin dhaafna kalkan lanki lugaagan kooskoosun hoos kumarsi gamiskay mise karshi hoos kumarsi macwiski mis maega yani silwaashi hoos kumarsi kaasu hortako ilahay mana lahadlaw mana daymooda nararaxma cadaab alim ana laymana mana daylaw ilahay kan lamaad almanaan walmanaan waay kan lamaad kan mana sheegadaw badan walal al wali isudhiiboog mana sheegadaw walmanaan waay kan mana sheegadaw badan walal al wali hanga dhiibi hanga silay guraw mana si sheegaw usun eber waay yani kaasna ilahay malhadalaw mana daymoodaw mana dahidaw adaab ari mana leeyi walmunafiqu kano biyaw waay kan kel silcataw badeecadiis biyaw bilxalifi dhaarka biyaw alkaadibi been eh kan usun badeecadiis ku dareeriyaayo dhaar beengalaka dareeriyaw wallaahi aniba ang inka fidheede wallaahi ang aniba ma inka fidheede sida guraayo waana beenla e eh. oo badeecadiisba saasay ka dareersadaw e koftung muminka ma isarey oo ilaahay rumaysan ilaahay magaashay lankin ilahay magaasheba kadhaarda runtisamaayo ere walahi gad kugadad kalkusul saasa badeecadiis ka dareeriye kan usuga oo ilaahay magaashay been ka dhaarday waana addunyadun yarlay hel lahay usuna saasa ka deerey caaqibahumay ka deere madahadalaw alla subxaana wataala mana daymoodaw mana dayraw cadaab alimela almusbilu yani taasu almusbil almanaanu mana sheegdow managa yani waa kay alla subxaana watacaala addoomin shaymanaysadak kore oo anisan hanuuniyey anisin sin gargaaray anisan yani nasarasan siyay elak hor ilahay addoomin shay yani kamanaysadak kor alla subxaana watacaala addoomin shay kamanaysadak hor rasuulullahi sala allahu alayhi wasalamna umadis manaysadak kore ani diintan dacwada masan deersiyey ani rasuullahi kadika ana sabakay makaanugna erak hor manaayen binawtaliley ay taas oo kale may kadara lanka weeladka oo kale kadalika lanka weeladka walikin gobolsunka manaysado kor ani haka koriyey yani intaas dabaaroda lamaray ani haka marsiyey sada haytay sa haytay haka koriyey haka barbaariy haka tacliimay hera kor awkin usun ajartayna maburaw macna kadalika saas oo kale may kadaraayan ka daraayan lanka mucalimkeen usun galaysado kor adoo alif acmaalen kasaan alif acmaalekin kubilaaw ilaa badarikinje qur-aanka haka bare ka agdiisiye hera kor mucalimki oo kale mucalimki oona cilmiga usun kadalika adoo xaraf mido n kisadaan yani safinagoo dhon hatan aki korna araf mido nkasa kisadaan yahaka taclimay era kor isuna intaas walyakari mana wal diidigeed wal intakan walmunfigu kan nafaqeeya silcataw badeecadiis nafaqeeya bilxalifi dhaar yani waa ka nafaqeeya daarifkaasol kaadibi wa sadiida ilaahay malaadalaw mana daymoodaw mana dhayraw cadaab alim yana layin rawaa muslim nacdiyat uri wa fi riwaayatin lahu limuslim almusbilu izaarahu hoos guntishay kan raariyaw o day maylahaayta almusbilu kan raariya lagada hadii izaarahu aleri mana yani maynlijeeda almusbilu kanu raariya izaarahu hoos guntishay raariya wa tawbahu kamiiski hagare walkasi hagalaan tawshay raariya asfala wal hoosay kuraariya min alkacbenki min alkacbeyni kacbeenkan walka hoosay raariya a may saasan weelen raariye lilkuyala lilkuyala iswiini daraadiye wa iswiini daraadiye ye macwiski dulkan raariye dulka jidas macwiski da mana run hebay dhu ka jidas kaaso kalkun kan onayo ilahay malahadalaw dhilay mana dahira cadaab alima dhilaylay kalku inay xaaraam eta xadiidka tusiye dharra raariyon xaaraam waayo hadii marba ilahay malahadala cadaaba layla walwaajib walxaaramanhayna malamase gaaba kalku yani xaaraam waayo dharkaasa raari mana sheegado kuna kadaalika yeen wal reebi yani badeecada labiyo dhaarbeenge lakbiyon yeen wal reebi yeen xaram lay baabu nahyi hada kan baabu nahyi reebo yeen baabay can lftikaari faan lasku reeb walbagyi gardorsado lasku reebiyan baabay baabunaayi reebon baabay can liftikari faan heshe lasku reeb walbagyi an lbagyi gardoro heshe lasku reeb qaala lahu tacaala ilahay may kagolay falaa tuzako andahirten anfusakum nafyaalkin andahirten huwa allo ye aclamu og biman og itakaa obsadaw ilahay og wa nafkin andahirten isin isahirten lanki obsadaw ilahay isi oge wawa huwa ilahay aclam og biman og itakaa obsadaw ilahay og waqaala lahu tacaala ilahay may ka kagolay inama sabiilu wado oo la dadaansada may ba haatay cala ladina kuwii korsho wada haati dirbiyo korsho haadiy yadlimuna dulmiyaayan anaasa dadka dulman jeesadaayan wayabduna gardarsadaayan fi lardi bigayri lxaqi hakeersi gardarsadaayan ulaaika kuwaasa sabiil korsho haadi dembaawen lahum ladinkas maylain abaalmarin cadaab nga abaab marin l cadaabkaasoo alimun lahawsiya xanuujiya lafil n lahawsiya mana inama sabiil wada may ba haatay oo yani dadka la gobsadaayo wada korsho may haatay wada ladoobsadaayo idhaabo may korsho haatay ala ladina hani korsho ila yadlimuna dulmiyaayan annaasa dadkan dulmiyaan oo bas dadban dulmiyaan malka haysa laakin lankatahan dadka dulmiyaayan hanaso han lahaysadaw oo wada korsho haati a inama sabilu sabiil may haatay oo wada cigaab may korso haatay ala ladina kuwi yadlimuna dulmiyaayan annaasa dulmiyaayan dulmagaasa lasku reebay wayabguna gardorsadaayaan fi lardi arada dhahdiya ka kasameeyayaan bigayri lxaqi xaq geer sina gardorsadaayan ulaaika almawsufuna aan daa tilmaamay oo daaliminta aho baakinta e lahum ulaa lahum liladina ladinkaasa le cadaabon alayi cadaabkaas alingun mulimun xanuujiya yalayn a waan ciyaal bin cimaarin radi allahu taala anhu gaala ciyaal may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka may golay in allaha taala ilaahay oo waxaa waxyoodi ilaya noo rasuululahi ahawa in waxyoodi an tawaalacu ey tawaalacu tawaaluca ya in waxyoodi ilahay in tawaaluca حataa laa yabغiya aحad aحad an gardarson عalى aحadi aحad korshe an gardarson وalaa yfkr حataa laa yfkr aحad aحad anfaangna عalى aحadi aحad korshe anfaangna ani ko yani koo dheer ko tareey koo darji sare faanow kaasan samayn tawaadc lan bahay eh. lin tawaaduc oo gof kastaba ad ilahay nis tawaadc bini adam ma lan tawaadca alla subحaana wataعala tawaaduce tawaadce ilahay intawaadc kofna langa koo fal badan lankan adi kufal badan nisme artay langna gardaraysotel in allaha taala ilahay o waxa may waxyooday layanantika e antawalaxu ey tawalacu anta tafsiriyu may welay oo waxaa ficil macnalgoole bacdishe anta diyaas ficil macnalgoo oo waxaa hada waxyi maha gool oo kale kadegsan ficil macnalgoole anta bacdishe diyaasa tafsiriya lere in allaha taala ilahay o waxaa waxyoodi ilayanantika in waxyoodi an tawalacu ey tawalacu tawaluca tawaluca ilahay in tawaluca in waxyoodi hataa laa yabki ay gardarsana aadun haadan gardarsano calaa ahadin hadkal korshen gardarsan rid walaa yafkara hataa laa yafkar aadun hadan faangna calaa ahadin hadkal korshe infaangna rawaa may wuriy wacdeedka muslimin al ahlulugati ahluluga mayreen albagyu gardarsado maybo atacadi atacadi xadgudub waay oo lankan lanka kal walaa sheeka xadgudub walistidaalatu isdheerayo waay oo lankan kale ad isku dheerayto oo kaxadgudubta mana alka korwelo yani isku dheerayto kuaalib naga alistidaalatu isdheerayo waay oo lankan kale ad isku dheerayaaso yani wawin adinis aragaaso waan kaxadgudubaaso وan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagola ida qaala rajul rajul hadii kagool halaka naasu dadka helaagsa kagool fahuwa rajulka sige ahlakuhum ahlaku naasi dadka kan helaago badan ewa usi helaagan ka badan ida qaala rajul rajul hadii kagool halaka naasu dadka helaag sameeyen hadii sar dadka helaag sameyen taas may dareen siyaas iftikaar faanow mana faan waay ana maahin dadka kala helaagsamen marku dadki helaagsamen unudhong helaagsamne mer dadka helaagsamen ari dadka zinankaroogaan helaagsameye serima fahuwa rajulku suge ahlakuhum ahlaku naasi dadka kan kahelaag badan waay usin kahelaag badan wa hawaama yuriy xadiiska muslimun hadda may shagalnay ahlaku ahlakuhum kaafka gobni alriwaayat lmashhuuratu riwaayada mashhuurka ahlakuhum waay birafcil kaafi kaaftol godo ahlakuhum usinkeelaag badan le afcalu tafdil waay ahlakum usinkeelaag badan le riwaayad mashhuurka saas riwaayo kalena jar alriwaayat lmashhuuratu riwaayad mashhuurka maybua ah, ahlakuhum usi fahuwa ahlakuhum usinkeelaag badan wa birafcil kaafi kaafto godte laafi waruya may la weriye binasbiha nasbil kaafi kaafto kordhowshan wal weri ahlaka le ahlakahum le wahada nahyu nahyidan kan ay liman yan sugnaadi qaala huwa manka kagoolay dalika alqawla qoolkaas kagooli cujuban isweyne oo binafsii naftiisa isweynen kagooli wa watasaahuran dulaysadow linaasi dadka yani waa kay masalan dulaysadow shay daraadeen kagooli wairtifaacan iskorweelaw caleyhim alanaas iskakorweelaw fahada yani goolkan kan eli man qaala wahaysay fahada alqawl huwa alxaraamu kan aharame wa waama man qaala lanki kagooley hu alqawla kagooli limaadin kagooli yara argay fi naas dadka aragay min nafsin nuqsaan e fi amri diinin diin naasi dadka diinsho amarshay amarkaasoy nuqsaan e iska argin ari oo wagaala reed kagoolay hu ka gooli taxazuna murgoodow caleyhim ala naas dadku soo murgoodow alla dadki foolbo diinti wal kutabay taas gay ala diini diin murgoodow taasan ara falaa ba'sa bihi bilqawli gool kusigee baas male wa haakada sadatan iyo fasara may fasiray hu xadiiska fasiray alculamaau fasireen wafasalu shal saaren hu alxadiisa shal saaren wa miman may kumid aha qaala kagoolay goolku min alaimati alaclaami haal kumid ay malik bnu anas walkadaabiy walxumaydiy waakharuna wagad awlaxtu cadeeyeyho hu ah, yani almacna macnaga kame cadeeyey ama hu alxadiisa nerkort xadiiska cadeeyey fi kitaabi ladkaari kitaabka kitaab ladkaara ka cadeeyey lay musanif ariwaayat lmashhuura warhuya mayli sheegay binasbiha nasbi raa kaafi kaafta kor dhawshe ahlaka le fahuwa rajulka ye ahlaka ficil maali nagdaas markaas ahlaka huwa rajulki hilaagay hum annaasa dadka hilaagay oo dhay ahlaku godonayt fahuwa mubtada ahlaku kabar tahay laakin ahlaka hoob kaafta la kor dhaw ficil maalo jumladaasa kabar nagdaase fahuwa rajulki ahlaka hilaagay hum annaasa waruya may luri binasbiha nasbi lkaafi ahlaka le macnaashen may nagde fahuwa rajulka ahlaka hilaagi hum annaasa dadka hilaagi wa ida qaala rajul hadier halaka anaasu dadka hilaagsami hadier wa fahuwa rajulkisugaay ahlaka hilaagi hum annaasa hilaagi sanalaas ficilmaa loo jumlo kabariy wa hada nahyu nahyigan kan e liman yan sugnaadi nahyigan oo manaha kaasanka hilaag badan masusuba hilaagsami dadki hilaagi salilay yani halag fahuwa ahlaka hilaagi hum annaasa sumarki lilaynahyigan la reebahay oo oh, faankan la reebahay liman sugnaadi hada nahyu liman an sugnaadi qaala kagoolay dalika algawla kagoolay cujuban isluwiine binafsihi naftatidiis isluwiine kagoolay usi iswiinaya dadka helaagsameen marki lay dadka kala helaagsameyn anifayle iswiinu saasu mana kaaso kolku nahyi kala reebahay kan iswiinada o wa wahada nahyu liman an sugnaadi qaala dalika algawlka goolay cujban liajli cujbin isluwiine darteed oo binafsihi nafsi man manka naftiisa isluwiine kagoolay watasaauran yaraaysada kagoolay linaasi dadka yelaasda wartifaacan iskorweela n kakoli aleyhim ala naas dadka korsho iskakorweelays fa hada ficilkan fa hada alqawl goolkan kan e huwa goolkan kan e alxaraam wewa lankisado dartiya er isduweyne dartiya iyo cujbo dartiya iyo tasaaqur linaas irtifaacan aleyhim taas er kaaso kan xaarante hada goolkan kan aye huwa alxaraam huwa goolkan alxaraam waana mewa wama man man of ala ofki gaala kagolay goolka kagoli limaali ma liajli maali daraadeedan kagool yaraa huwa man ka aragay fi naasi dadka dhahdiyo ka aragay min naqsin nuqsaan eh bi amri diinin diin naas dadka diinkooda amarkooda nuqsaan usa ka aragay n kagooli dadkiya diintiyanoon n kacmal falaane aragi allah dadki helaag sameeye saari kalku wala saasan lay may is iswiinayoma e sunan maynifay lahayn n lajeed mana diinten walan gobolno sunan maynifay lahayn dadki helaag sameeyna diinti walku tabi saas la lajeed way wagala kagolay golkasoy taxasunan murgooda o calayhim ala naasi dadki korshan murgooda wacala diini diinka korshan murgooda n kagooly falaa ba'sa bi bilqawli golkas saas ma leh haakada suratan tafsirka hada haakada tafsir tafsirkan kan aye fasara fasrenaho xadiski fasren alculamaa fasren wafasalu culamadi tafsiriyan shishal gaaden o xadiski shal gaaden wamiman may kumidaha kaala kagolay algawla golkan kan ay kagoolay mise tafsilna kanaga kornay wamiman may kumidaha kaala kagoolay atafsira tafsirkan kagoolay watafsila fasliyokan kagooli tafsir iyo tafsiil wa tafsir tafsirkan dadka kagooli oo manaa misr lamirka may nagahayne man gaala hu lamirse may nagahayne masdarun mutasayidun mima qablahu masdar oo lahakufa laku ugaaraday maa qablada ficilkan waray fasara tafsilan fasala tafsilan meedasan nagaan mana wa miman gaala kagoolay hu tafsirkan hadiskan tafsirsi sa kagooli ama hu atafsila sishabdikoolkun lankikakooli min alaimati nahal kumide aimadi alaclaam cilmi badan hal kumide may kumid a malik bn anas ya kumide imam malik bin anas imam dar lhijra walkhadaabiy imam lkhadaabi ya kumide imam lkhadaabi sun mayb waa mufasir win aimad wiin kumide ho kitaabka bukaari leraw daski fasiren kumide walxumaydiy ya kumide humaydi sun shaikh lbukaari imam lbukaari sheekhi wa waakaruna culmo kadiya kumide wa wakad awlaxtu cadeeye eri o alxadis xadiiskan kan fi kitaab adkaar kacade xadiiskan tafsiilsa i tafsiilsa culmadu wali ku qaban kitaabka salankanakale kitaab adkaar adkaar nawawi lera macruuf farayla milo bayan baabun hada kan baab baabu taxriim lhujraani hijroodo xaarangnimadeed yen baabay bayna almuslimiina muslimiinta dati shan hijroodaya fawga alaaata ayaamin iyo meelo sade walka fooge ilaa libidcatin bidcatin hijrooda maayn bidcdo yani bidcadaas oo filmahjuriga hijroodo fi jihaati aw tadahurin daahirsadooin hijroodan maahin bikisin lanka daahirsaday o nawi dalika bikiwalilmida daahirsaday baabu taxriimi lhujraani hijroodow xaaranimadeedi yan baabay bayna almuslimiin muslimiinta datiyo iskusal hijroodaya kan kan kuhijroodaw kan kaas kutabaw dalka kureebadaw xaaranimadi yan baabay bay fawga talaatati ayaami yomiyala sede walka fooge lusku hijroodaw xaaranimadi ilaa sadber oo kale oo lankin islaadalna laku yaaba dhii korto lakin se duwal kubadang maya in iskahijiroodan hadalkuskuree badan caalam ilaa hadii wala qofkon kahijirooda saing maahin ila libidcatin liajli bidcatin bidca daraadi hadii a qofka hadalkan kureebada haysan kahijirooda haysama bidcadaas filmahjuuri kan hadalkal kureebaday lakutabi bisay kasugnaasi lanka kahijirooda hayso bidci kasugunto lang ahlubidce taasa hadalkan kureebadaas markaasaabinawtua aw tadaahurin liajli tadaahurin muujisdow daraadeed an kahijirooda ifiskinga lanka muujisadaay lankaad hadalka kureebati may bosadar walkubadan kureebanaay lan fasig e faasignimadiisa binaankala roog isbaare ban yaale gorishay bahaysade yani waa kamielo ba isbaaren yaal faasignimadiisa binaankala yoor dad dad ilahay daba dulmiyahay wala dhaacahay wala boobahay salaad matukudaw cibaado laango iskishay binaankala roog kamri binaame ka dhame taaso hadal kureebada korsakan usugeena inti isku taobisheenaw aw naxwi dalika almadkuuri ama madkuurkaas wala limid e uy dirooda kortuwaay hanas wala limid e hoob jiran qal lahu taala ilahi may kakora inama inkalmaane almuminuuna muminiinta kuliso ikwatan walaaliyal wa faaslixu wanaajiya bayna akhawaykum walaaliyaalkin dhadiyo wanaajiya ilahi oo hadi dati waldi hal hagaajiyoy walaalu dadkadon walaal wa tawxiidka isahayslan yani bilcurwati lwasqa isahayslan mireedinno duhaane isahayslan tawxiid wirdeel isahayslan way islaamka isahayslan faaslixu wanaajiya bayna akhawaykum walaaliyaalkin dhadiyo wanaajiya qala lahu qala lahu taala ilahay may kagoolay walaa tacaawanuu in iska kaalmayteen cala lismi hor dhaanga may sheegi baab sheek sheegni taas watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu in iska kaalmayteen cala lismi dembe iyo walcudwaani xadgudub in iska kaalmayteen wa xadgudub iyo dembe yani in iska kaalmayteen oo dadka laku hadalka lakureebad oo kale kumide xadgudub waan anasin radi allahu taala anhu qala anas may kagoolay qala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulka may kagolay laa takabacu in isgoyteen bacdi kale kala goynay adonkanasureebatan isgoyten walaa tadabaru in iskaga dubur jeedideen bacligin bacdi kala ka dubur jeedinay walaa tabakado in iskada dhirifteen wal dhirifteen in iska samayten a dhirif warsamay kooya dhirifta marki kooya may bo adi wal oo dhirif lakadhirifaa ah, sameeyas kalkun kan usideeba kosun samaytoy walaa tabakado in iskada dhirifteen wal dhirifteen un samayten walaa taxasadu in isfeesirten bacligin bacli kala hifisni wakunu hada cibaadalahi ya cibaadalahi ilahay adoomankiisiy hada ikwana walaalyaal hada walaa yaxilu limuslimin muslim halaalman eh maclushaahidki baabka waa fogaay laa taqaatacuna dhehe galaasila walaa eh. tadaabaruna galaasila walaa yaxilu limuslimin lang muslima halaalman e man an yahjura ini hijiroodo oka aka lmuslim muslim walaalshay ku hijirood halaalman e man bina fooga sid walkufooge ilaa sadber walkufooge mana alhujraan alhujru wlhujraan huwa tarku cala sabili gadci calaaqati oo lankan hariirka dhan ungoy calaaqadii hariirka hayso dhan ungoy taasa hujr hadalku hadalku reebatolede laa yaxilu limuslimin halaalman eh an yahjura ini hijrood halaalman eh ini kutabo akaahu aka lmuslimi muslimka walaashay kutabo fawga talaas jadwalka koray kutabo halaalman eh mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay wa can abi ayub radi lahu abi ayub radi allahu taala canhu ana rasuula lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goray laa yaxilo limuslimi lang muslimna halaalman eh an yahjura huwa muslimkaas in hijroodo akaa aka lmuslim muslim walaalshay ku hijroodo fooga talaati layaali lo leyliyaalo sede walka koray kuhijroodo halaalmanga wa oo yaltagiyaani lamada goof muslimka kulmaayaan fa yucridu hada kan jeesadaw wa yucridu hada kanna jeesadaw wa khayruhuma khayru rajulayni lamadaas rajulka an khayr badan aladigi wa yabda aladiga bilaawayo bisalaami salaam bilaaw kaasan khayr badan wa mutafaqun caleyh lanka onayo yani o maslaxad habilaawa salaamtaa bilaaw kaasaan kheer badan kan kale hadi fadaw salaamtaa ban nagnay ususku naga bes dembigi kubayrd waana sin kheer badan laa yaxilu limuslimin halaalmanga yahjur akahu aka lmuslim muslim walaalshay ini kuhijiroodo walaalshay oo islaam e kuhijiroodo hadalku kureebad fawga salaati layaalin halaalmang e oo yaltagiyani kulumaayan hijradi balka barahay jumla tafsiriye wa kuhijiroodo sideew yaltagiyani kulumaayan lamadi fa yucridu kan jeesadaw wa yucridu kan kan wiji kudadaba kaan lam yara usoo marag nookal yanku dadbada wijida yani he marka ku dareeroba wijid hoosgeliye saan jeesada mana kan saan jeesada isku jeesada misme kan jirada hoobgal kan kale jirada kale kuwareegida yacridu hada wayucridu hada wakayruhuma kayr rajulayn lamada rajulka an khayr badan aladigi waay yabda bilaawo bisalaamiga lanka waa koo jeesaday wijid ba koo dadbaday assalaamu calaykum dheh tangaraw kaasaan khayr badan mana mutafaqun caleyh naftaanug ma ogol walal wali nafton ogolaayne kheyr yani wakayruhuma aladi yabda bisalaam lanka usuubkoo jeesriisa inadalaas seeraas nafsi shaydaan saaxiibe kalkun wakhalifin nafsa wa shaydaana waactihima wainhuma maclaaka nusafatahimi yani nafti iyo shaydaanka la khilaafe asalaamu calaykum eraas adin kheyr badan alilay muttafaqun caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala canhuma qaala abi hurayra may golay gaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuulki may ka golay tucradu lacmaalo acmaalo oo adoomanka sameeyan ala bandhike fi kuli isniin kasta wa kamiisin bikuli kamiisin ilahay labadnike fayakfir llahu tacaala ilahay dhaafe likuli imriin qof kas iyan dhaafe imrigaas oo sifadan wedod of kasta tilmaantan hataa dareert wedod walan dhaafe lanki tilmaantaslahanin malan dhaafa wa fayakfir lahu ilahay dhaafe likuli imriin qof kasan dhaafe imrigaas oo laa yushriku lawidaajiyan bilahi ali shayan shay lawidaajiyan ilaa imraan koflanin dhaafan lamba ahlu tawxiid eho ilahay bikeyrti lawidaajiyaano dambi shay wal dhaafe ilaa imrian qof maahin kaanad haatay baynahu bayna man o bayn alimri wa bayna aki aki imri ay ilaa imran goflan dhaafan damiselan dhaafan ma imragaas oo kanat haatay baynahu bayn alimri wa bayna aki aki imri imrigaasoy gofkaasoy walaalshay dhahdiyo haatay shana cadaawatun odownama haati kaasoy lan dhaafan ma lamadi qof oo cadaawo dhexayso ma dhaafaw dambishowa fayaqul llahu tabaaraka watacaala ilahay may kagolay utruku malaaigay kutaba dambishan dhaaften lank lamadan qof utruku kutaba haadayni lamadan kutaba dambishon dhaaften haan lamadan o daawd yaalo isgalam hataa yastalixa ilaa kuheliy saleley kalkun fadil yani saasu oo wali oo dembigi hatalakooka dhaafuhaysanyi walfaylma wadonimadaas red kalkun kofka walaalka e galbaga walba ninka jarne nadiif isku haato fayle mana galbaga nadiifka dhekas lamba xigdi iyo hesed galbaga ninka jarn taasa faylesa markasto isnin korka marahay i kamistaso dunuubtana dhaafla rawa muslim muslim wadi kuriyey waan jaabirin radi alahu taala anhu gaala jaabir may kaola samictu rasuul alahi degi sala lahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka kakoolaa degi ina shaydaana shaydaan kad aisa huwa shaydaan kad ayisa huwa shaydaan goorsadi an yacbud almusanuuna haan tukadayan inay caabudaan u shaydaan caabudaan fi jaziirati lcarabka caabudaan kagoorsadi waay walakin fi taxriishi walakin fi taxriishi iska dirow iyo ka dadaale yani baynahum bayna bayna annaas bayn almuslim musaliin musaliin sadexdi iska dira fadi kaasa kadadaale lidi horta caabudo guursaday laakin fidnadatiyo krire iska diraw rasuulka meray sala allahu alayhi wasalam ina shaydaana shaydaan ad ayita huwa shaydaan goorsadi an yacbuda ini caabudan hu shaydaan caabudan almusaluun ahaan tukudaayan caabudan ka goorsaday wa fi jaziirat lcarab jaziirat lcarab dhaadiye nimanka dadka tukudaayan ini caabudan shaydaan caabudan ka goorsadi walakin yani fi taxriishi walaakinse yarlaa raadla nagade shaydaan may raadlaka nagade o fi taxriishi iska diraw baynahum bayn annaas dadka dhadi iska diraw hanase usulka raadla nagade walkal waa waaye magohaan bahoo heli sali maana iska dire dadka iska dire saasaka raadla nagade walakin yarlaa raadla nagade fi iska diraw baynahum bayn annaas dadka dhadi iska diraw hanasaka raadla nagade rawaa muslim o muslim iyo wacdiidka wariyey ataxriishu macnaahu alifsaadu fisaadiyo dadka dhakila fisaadi wa tagyiru quluubihim quluubil naasi dadka galbisho la dooriyo watagaaducom isgooyowsho intaasa karaadnagda lamada qof iska dire isgooyaya inisdirifaaya ha nasbadan kajartusun walkal magowaab waaye mi aabudaayan maka hortaan maka helna wali mana yani taas hanasa karaadnagdasun ay wataxriishu macnaahu alifsaadu fasaadiyo watakyiru gulubihim guluubinaas dadka galbiyaalsho la doori waay watagaaducom tagaaduco naas dadka isgooyowsho waay intaasa taxriis sidrowkaasa karaadnagda وan abi hurairaa radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul may ka goolay kalku isku jaraw manaa reed maxalushaahid shaydan anasakaraadla nagade inis goyteen daadin inis fasaadideen yani gulubtin inisku inisku dhirafteen taasu reed adalkun isku reebteen may wali shaydan ahanasusuna dan inka jarte ang welen shaydan srifada ning welen uli hodowka waadalawa وan abi hurairata radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul may ka goolay laa yaxilu halaal mae lilmuslimi limuslimin lang muslimay halaal mange wa an yahjura ini hijroodo akaahu akal muslimi muslim walaalshay ku hijroodo fawga talaatin si duwalku fooga hijroodo halaal mange faman hajara lanki hijroodo fawga talaatin si duwalku fooga lanki hadal kureebado walaalshay famata huwa mankaas askadhimado dakala huwa mankaas anaara naara gale wa hawama yure wadiska abu daud abu daud an abi hurayrat radi allahu taala anhu gaal qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay laa yaxilu limuslimin lang muslimay halaalman e manambinaw an yahjura ini kutabo akaa walaalsi hadalka kureebad halaalman e fawga talaatin si duwalka fooga lanki saas weelon halaalman eleri yani weli bakadig annaasu musalidun limamunya o munialere dadka walig lakureebo ama lakumanci layb yo layban wedime kolka faman hajara lanka hijroodo akaahu fawga talaatin kuhijrood walaa shay oday lela sheegi faman ajra lanki jirood akaaw oday leer cudifa min athani lidalaalati lawal caleyh walaa shay lanka ki jiroodo fawga talaatin sidim e walku kui jiroodwa oo famata huwa man kaasa saas dakala huwa man naara naara gale sawaama yura xadiidka abu daawud abu daawud wri biisnaadin sanad yakuri calaa shardi lbukhaariy wa muslim bukhaari o muslim shardisha korshay haad waan abi khiraashin abi khiraash mayla kuriyey xadrat bin abi lxadrat alaslami magaashin xadrat bin abi lxadrat alaslami lankasa وayuقal aلsulamiy reer sulami lignisbay aslamin walari may kala lisheeg yual may kala likogole aلsulamiy reer sulami lignisbay aلصaxaabiyi صaxaabigahay xadaradkaas lan صaxaabiye waay lankooga mashhuurn hayne hanun asaabto magaasho mashhuurn hayn ye صaxaabiyi ka daray mana asaabto ilan yoba badan ogda hano axaadiisa weriyaayan mashhuuriin wal kase hanona xadiis lomba xadiiskao yeri muqilin oo kale iskoyin halko xadiis ilama xadiis lan صaxaabiye xadiis loma iskuudiyaan isku jar hadii weriyon halinko lamadoo la weriyo kalkunki magashi mashurunhayne saxaabiga darare radia allahu taala canhu anahu ana xadrat bin abi xadrat ya samic deegi nabiya deegi sala allahu alayh wasalam yaqulu nabakaalka golaa deegi man hajara lanki kutabo akaaw akaama manka walaalshay kutabo sanatan hal sana kuhijrood fahuwa manku sidee fahuwa hujraankas kaas may lamidaya kasabki damihi dami laki akaas dhiig shay deediy shay sa rasulka i sala lahu alay salam man hajara lanki kuhijiroodo akaaw akaa man mank walaalsi hadalka kureebdo kuhijiroodo sanatan ilaa sanatin hal sin inti lakudeeraay hadalka kureebo on hadal ne kuhijiroodo hal sina ba kujeeso fa huwa hujraankaas kaase hadalkaas kureebadiye kasafki damihi dami laki akaas dhiigtay deediyo shay lamideey a ey mitli gatlihi gatli laki aki dilowshay oo kale lamideey hal sin dhon lankumagunaytay oo hadal kureebadi lamid landiliya lamida dambisha lamidee bilismi wa dambigaasaska lamida mitla katlihiya lamidee kasabki dami dhiigshay deediyowshay dhiigshay deediyowshay ay kakatli dilawshay lamidee dambishay meela lamida rawa ma yuri xadiska abu daud bisnaadin saxi وan abi hurairata radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka golay laa yaxilu limuminin lang mumin e halaal man e ayhajurahua muminka ini kuhijroodo mumunan lang kale mumin e kuhijroodo halaal man e fawka talaatin si duwal ku fooq si duwal ku saray ini kuhijroodo halaal man e wa tadbir walku badan ini kohada kuree bado kuhijirood halaalman eh fain marat fain marat hadi marto bi bilmumini lanki muminkahay hadi marto salaatun tadbir korsiha martu soo lanki naadlaan falyalqa huwa muminki lakulumoy hu almumina muminka kale lakulumoy falyusalim huwa muminki salaamoy alayhi ala lmumin muminka kale salaamoy falyalqa huwa muminki lakulumoy hu almumina muminki lakulumoy tadbir hoogamaatmaha waydiyo lakulumoy falyusalim alayhi asalaamu alaykum saas yaro wain radda hadi fain radda hadi radiyo fain radda lmusalamu alayhi ki korshay la salaami hadi radiyo alayhi al mus alayhi cala lmuslimi ay kisalaami korshay asalaam hadi karadiyo fakad istaraka lamadi shirka nagadeen fi lajri ajarkaka shirka nagadeen dambigi odaan ka jiran kubeen fain radda ki dasalaamayo mana almusalimu fain radda lmusalamu alayhi fain radda lmusalamu alayhi ki korshay lasalaamay hadi radi alayhi cala lmusalimi ki salaami korshay ka radiyo asalaama ka radi waalaykum asalaam ser fakad ishtaraka musalimki i musalamu alayhigiba shirka nagadeena fila jira shirkaka nagade way lam yarudda muslamu alayh ki korshay lasalaami hadi radina alayhi cala lmusalimi ki salaami korshay asalaaman ka radin wa sumaku er fakad baa almusalamu alayh ki korshay la salaamay la nagaday bilismi dembi la nagadi a ay taxamalaho dembi umbaaradi warajaca bi bilismi dembi lagodoomay lagalbaysadi godoomi a wakad kharaja almusalimu kida salaamayna kubahi min alhijrati hijradi hadal reebdowki kubahi dembisha kubahi a min alhijrati min ismi lhijrati hijradi dembisha kubahi a wakaraja almusalimu kida salaami kubahi min alhijrati min ismi lhijrati hijroodowki hadalkalakureebadaay dambigiisa kubay rawamayr abu daawud isnaadin xasan qaala abu daawud may ka gole ama amanta sardiley me sardi liidhe ida kanat alhijratu lilahi tacaala hadii hijrada hijra oo adi raasin kasaabsan aytiyo walaa kofkan hadalkan kureebati wal dan oo adi lamada qof dan siin dhexayti lay hadal adisi siin dhexey dan adii siin dhexayti hadalkan kureebadaasi ama walaa hadalkan kureebati ilahay darki soo beten kaasoy socdaas inti lan kusuge meli fadaai wa ko ida kanat lhijratu hijrad hadiata lilahi liajli lahi taala wala lankin hadalkun kureebati me liajli lahi taala linafsika ma eh linafsika walimaslahatika ma eh ada naftatida i dantatida hadalman kureeba ilahay dardis hadaln kureebata ha falaysa mahana falaysa alhijru hijratu falaysa hijrigu sige mahane min hada kan hasa fi shayin shay mahan markaas ofkan walaad n kureebatay hadalkan kureebati ilahay dardis hadiata maha taasoy yani tadber mae ilaa sanad sanawaad socdo kortani oo kofkan wala hadalkan kureebasi naybua taariku salaad salaadian tukadani kalkun kujeesat hadalka kureebasi markas wala sheegday maskutukuto islaamka yani kamilka managlaayo adikal islaamnimada bawalka jara matukuto la gurtay wala sheegdi lanki nag diri shumakuerti kalkun ilaa usku tawbi sheenaw kalkun shumaku hado kol hal bil haatoy lama bilo sanad sanawaad salay mana misme jar lanki ooriyaan gorisheehay sirge yamin dada dulmiyahay walaan ma dhaafto ma dhaafa keri suma waa isku kerti kalku kuhijrooti ilahay dartisan kuhijrooti ilaa daa'iman weda maasantisutoogsheena kalkun taas dembi maakodeerow mana lankin adol ma gureebasi malkeero ilahay dartis oobesa ida kan qaala abu daawud meeray ida kanat alhijratu hijrad hadii lilahi liajli llahi taala an sugnaati falaysa fi hada kan fi shay fi shay shay mahan falaysa falaysa yani ida kanat lhijratu lilahi taala diha falaysa huwa hijraanka suge mahaane min hada lmadkuri kan un hada sheegniheshe hijraan falaysa tisishe hijraan lakanagay baabka markilaadikaafil baabu taxriimi lhujraani miran hujraanka salan yani falaysa huwa hujraankan kan eho ilahay dartis adan kuhijrooti mahaane min hada lmadkuri kan hadila sheegay oo walka den baa walka dembaawa leeri heshe fi shay shay mahanu dima makodira baawnahyadakan baawnahay reeboyen baabay can tanaajisnayni lama isla qosolowkooda la reeb duna taalisi kan sidaas duna bigayri idin idni taalis taalid idin laantis ilaa licajatin danga bijartumahin wahuwa tanaajid la sheegahay may lagma jeede an yataxadasa lama ini sheekoysadaan siran fi siri sirki sheekoysadaan bixaydu meelna sirki sheekoysadaan laa yasmacu halisu haliskaasan degan huma lamada degan wa fi macnaa macna tanaaji isda sheekadookaas may macna gabe ma ida taxadata lama hadi sheekoosadaayan waa isu mid bilisaaninka sheekoosadaayan lisaankaasoo laa yafhamu halisu kan sidaado lisaankan fahmaan usun isdila tanaajis layal diida layan baabunahi reebo yan baabay can tanaaji lama isla sheekoshadiyo la reebiyan baabay lama isla basolahayn isla sheekoosadaayan reeb duna halii kokal kudunge biayr idnihi duna hali kansedaas kudunge biayr idn idni halii hali idin la-aantis ki sadahaad idin masine sheekoysadamakeen sinasadareerasen hibla untusulun walaagoyarsir eegamne ertood lamadii sheekaysataan ilaahi waaya liwal reebi taas may kofkuma dhibsade masana kofkuma dhibsade ilaa lixaajatin dan hadi jarta maahin ahi dan hadi jarta maahin ooba dan jarta silta goone ho ibnan hayn yani gofkan wadanahen yeeda ma sheegan ha faylata lankana sheeg faylatinin sheekoysada ilaa biidini bigayr idini laakin sookin elinalay galan goftato yani lankila sheekodow nagato lagosolow nagas lankan dhibsade taasu tan diidaay mana yani masalan bahay rasuladanka janat kila sheegay laayu wal reebi mana yani waa kaytaas wahuwa an yataxadata lama gof ini sheekoysadan siran fi sirika wahuwa tanaajir an tanaaji tnayn mahayni isinkaas tanaaji eh oo yani majruurka e lagnaga lamid wahuwa tanaajiga maybua an yatacadasa lamada gof ini sheekaysadan wa siran fi siri sheekaysadan biaysu meelnasir ka sheekaysadan laa yasmacu huwa taalidkan dheegan huma lamadaas dheegan lamada gof ta sirka sheekaysada kan sidaadna ta surnima dheegaw taasu tala diidaay mana haddii adeedaga sinefa fasaantin sheekaysada anin wardiga iskuwazelankaladimalamakaa wafi macnaahu macna tanaaji tanaajidaas may macno gabe ma ida taxadasa lamad hadi sheekoysadaayaan bilisaan inki sheekoysadaayaan usun roog naftis laakin laa yafhamu salisu lisan inkaama wujudu kaajami kaajamiyu markaasay usun mala golleyen lamadi gof inta roogan sheekoysadaay isu gobsadeen kalkun yani sheekadii isla gosolaayana hadal adan kasaana kahadlaaya ingiriiska kahadlaaya hadilka ayahay bushi isla gosolaaya ay arabiya kahadlayan arabidi makasaas adagi logo kale kahadlaayan sawaacil wala kahadlayan wala adag logo yani logo kahadlaayan adigin makasaas misma e logo me soomaalida naftiya hadalkoo naftiya nakasaan isku jar hadal yani iyo isku kasaan a jirt masalan hadalkoo isku qabsade yani wala leyin mana adigi makasaas hadalki waana soomaali yani waa kay soomaaliya kala hadlaay lamadi soomaali adin hadalki ki kasaayan yon hadalkoo goonayan goone hadalki gooniga kolka iskala sheekosadahay an sakosolahay kolkuma isdareemasa adagi aman adlaylakahayso daska sakosolahay yan iskumid lay toog hadi fadaas may wele yani dago oo wallanka dheegahayn oo kale umara masalan dagoogi gabta dheegahays walaagi laakin mafahmaaslay ma iskumid lay yan waldidilay mana in sheegdalabaaany lugadon kanlayn iska hadlahayn maayn ad makahaysano sheekada kala wadan iyo misma e fasaxnaa hadalkaas iskala hadlaan erto gofka walaalka yani tahjiriido lambaayo qala lahu taala ilahay may ka golay inama najwa sheekada may ku ahaatay min ashaytaan er ilahi sidi abi sheeka may ku ahaatay shaydan heshe ku ahaatay er ilahi yani wa kayd hosa a ilaa sidugof sheekadi ma yani inama najwa min ashaytaan sheeka may ku ahaatay shaydan heshe ku ahaatay kalku mafayl sheekadaas iyo dadka kala manajal annajwa isla gosolna walare isla faqow isla gosolow saas wacan ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qala rasuulka may ka golay ida kanuu dadkaasi talaatatan sida adan sdgof hadii haadan falaa yatanaja sanataani falaa yatanaja isnaani lama ay doodnay duna thalii kan sidaas gudum lama ay sheekonay mana idaa kaanuu dadka hadii salaasatan haadaan falaa yatanaja ay iskafaknay isnaani lama ay iskafaknay lama iskagosolnay asa iskafaknay ra ay yatanaja isnaani lama ay iskagoodnay mana iskagosolnay duna thalii kan sidaas gudunge mana mutafakun aley dhibaka koelankaasdibsadey rawa warawa sadi hadi la sheegi oo afar lamagoobsada onu lamadan sheekodaanleron faylatatas warawa mayure adidka abu daawud wazada abu daawud may kordhiyey gaal abu salax abu salax oo abi yani hadidka weriyahay sanadka kajari mere kulton may sheekh shee warsaday kulton mere ibni cumar ibni cumar may ngara ilan cadadooblakirogda dada sankel warsada kor mafhuma meli jare sidaho beyin hay sheekonay hoblakar may mel mafhume afarna sadeew shanna sadeew lina sadeew saaso mafhume saxaabi waa ko warsadi kol maala abu salax abu salax may ka goolay walba warsado fadi hore lang warsadi kultan may ka goolay libni cumar cabdullahi bn cumar may ngaray fa arbacatan afar afar gobsadew laala bn cumar may ka goolay laa yaduruka laa yaduru huwa tanaajiga ma dhibow kaad walma koo dhigo afar hobain lamana inta inas gobsadeen lamana inta inas gobsadeen dhibo male markaas usun lang sheekod haysanta ma yani taas wa waftu inta qalbisheenu mahjira kam sheekoyahay fa arbacatan afarna sadew arbacatan yani faida kanuu arbacatan la faida kanuu hadi hadan arbacatan hadi hadan masade ulsul ibni cumar bangala ida kanuu alaasatan waabrin sheegday waida kanuu hadi hadano arbacatan hadana fa kayfa alxukmu xukunka sanagde qaala cabdillaahi bn cumar may kagolay laa yaduru huwa sanaajigi ma dhibaayo kaal maka dhiba isagoo salki almakoo dhiba siteekosada korta markaas kawaama yuri xadiiska malikon imaamu malik ya wuri warawaade may kala wuriyey cadafa ruux xadiiska sida abu daawudan wuriye oo kale malikon imam malik usuna weri fi muwaai kitaabkay muwaa larawiya kuriyo kitaabka imam malik lahayay bukaari muslim don koreey hadisin horeyahay kitaabka soy yani iya kuri a muwaa kitaab eedn wino muhim e yani saas ada akrisantiyanna badunanjer yani saaso kalku muwadagaas kitaabkaas e yani may bu aha acdamu yani yani acdamu kitaabin bacda kitaabillahi taala horan hadijer kitaabka nkuwin oo lasanid kitaabka ilahay qur'aanka bacdishay ahay laakin markiden bukaari muslim hoobkooyan walku winadsugi walku winad rawa malik malik iyo wacdi kuri fi lmuwadai kitaabki muwada laraaykisha kuri imaamka bale imaamu malik baa isku leh kitaabka axaadiis oo muwada kitaab isku jamciyo may kuuriyay imaamu muwada yani imaamu malik kitaabki muwada may kuuriyay can cabdillahi binu dinar qala cabdllahi binu dinar may kugoray kuntu an ana ani wabnu cumar aniyo ibnu cumar iyo haniyen ay hadalaahi cabdillahi binu dinar kuntu ana ano cabdillahi binu dinar وaبن cmar ye ye cinda dari khalidin khalid lanko saxaabigo delaw daartisa roogni maya khalid bin cubata buha hay alati daarta soo fi suugi kayaali suuga daarto kayaalo cabdالlahi khalid bin cuba leemira roogni faja may koye rajul ma koy rajulkaas oo yuridua rajulka fadaw an yunaajiya ini la sheekodo lafaqo o ibna cumar lasheekoda fadaw a koy rajulka ibna cumar lishoor fada lisheekoda fadaw lisiraysa fadaa koy walaysa maca bni cumar sadilayna ena kolku walaysa ma cabdihim cabdillaahi bin cumar maca shaynamahan axadumhaan aadkaas oo ayri ana ayrkay eh anamalankalanmala fadaca bna cumar ibna cumar an weeri rajulan an weeri rajulka oo aakhara kaliyan weeri xataa kunaa ilaa unhaano arbacatan afar unhaan afar askanagani kurkun faqaala cabdullahi bn cumar li anamay ngaray o dhaan isajarni cabdullahi bn dinaara li le walirajuli salisi rajulka sadexaadoo an weeri aladi rajulkaasoo daca bnu cumar ibna cumar an weeri may ngaray istaakiraa namidin walaa gadaal shayan taakuran yasiran walagoya resin diga lutin resin raariya ani lankana sheeki wadanaysin res fari mano afara nagni ay faqaala bna cumar li an may ngaray wali rajuli thalisi aladi rajulkaasoo daca bna cumar weri may ngaray istaakiraa gadaal mara shayan walyar gadaal mara lamadin walaa gadaal mara sheeko islaan in lankan asir oo fadaayo may wali faini an sametu degi rasuul allahi degi sala allahu alay salam yaqul rasuulka alku golaa degi laa yatanajatnaani lama ay sheekoysanay duna waaxidin halinko kudun laa yatanajatnaani lama isla baknay duna waaidin alinka gudumi ama laa yatanajatnaani lama isla gosolnay duna waaidin alinka gudumi wacan ibni cumar radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasulka may gole ida kuntum hadi haatan alaasatan sed hadi haatan sed gofadiyatin falaa yatanajatnaani lama isheekoysanay duna laakari kan kal kudume hataa iyo taktalido ilaa kudhehasan binaasi dadkudhahgalasan lamadin sadid wadaten lankin akulkun walahusirelfadaas ma aha bulshada dahagala marka dahagalo sun lanka lagobso adin markaas subacdreed lankala sheekayso hataa takhtaliduu binaasi daskanti kudhayhasaan wala saasan laylima min ajli ana dalika tanaaji iska kaas kaase darteed yuxsinu murugeliyaw hu athalita ama hu alaakara kan kale yani murugeliyaw lamadin isgobsateen ba kan kale aakarke lamadan sheekadan isiswadang isbasabka iswadanga murugeliyaad murugdaasa kofka walaalka ladiidelilay mana sidki yar injiro wal yar o walaalka dhinsado dhong antaas iskureebay meel badan argaas intaasan weelen intan weelen intaas maylelen lijeeda muminiinta niyoonyo galanto iskanagadaan yani waakay lisaanko iskanagadaan isgalan gobsadaano harinko udawsho harinko leha yani intaasa taas dinasamarahay idaa kuntum talaasatan falaa yatanajasanaani duna alaakhar hataa taftalidu binaasi kudhehatan min ajli ana dalika tanaaji iski sheekodkaas kaase darteed yuxsinu huwa tanaaji kusuge murugeliya yani aakarka murugeliya mana mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay baab nahyi reebow yen baabey can tacdiib lcabdi odoon cadaabow shay lasku reeb wadaabati daaba cadaabo shay lasku reeb walmarati bilaamay cadaabo shay walwaladi nog cadaabo shay lasku reeb bigayri sababin sabab laan la cadaabaw sababkaasoo sharciyin sharcada lanisbay o zaaidin walkuzaaisan la cadaabaw alaa gadri aadaabi aadaabti gadarsi walkuzaaisan la cadaabaw lasku reeb yen baabey baab nahyi reebow yen baabey an tacdiib cabdi adon cadaabashalusre daabati an tacdiib daaba daaba cadaabashalusre walmarati waan tacdiib lmarati bilamay cadaabashalusre walwaladi waan tacdiib lwaladi unug cadaabashalusreeba bigayri sababin sabab laan la cadaabo sababkaasoo sharciyin sharciyada lagu nisbey o zaaidin bigayri o zaaidin ay tacdiib lcabdi adon wadaaba walmara walad cadaabashalusku reeb yani wahay bizaaidin zaaid la cadaabo lusku reeb bizaaidin zaaid cadaabo lusku reeb bigayri si ayrinka darto bizaaidin bizaaidin zaaid lacda wa lusreeb calaa gadri ladabi hediyowki gadarkeeda wal ku siyaasan lusreeb lacda wa lusreebyan baabay qaala lahu tacaala ilahay may ka golay wabilwaalidayni waaxsino wanaag sameeya bilwaalidayn lamidii waalid ixsaana wanaag sameeya wabidi lqurba qaraabadahan insaaki insaacibain wanaag sameeya walyatama ogoomankin wanaag sameeya walmasaakin wanaag sameeya waljaari daraskii dilqurba qaraabada saaxibain wanaag sameeya waljaari berisyal junubi fogaaye garaabada hayn wanaagan sameeyo saacibi kii la saacibe biljambilin kii la saacibi wanaagan sameeya wabni sabili jidka nosheni wanaagan sameeya wama wabimaagina wanaagan sameeya malakad imanukum malishaahid malakad imanukum taasu ayd meed balan amaraasi oo garaaban kaalmeya iyatiima in roog baabsheeyo baamoomi hadda wama malakad imanukum arogi ganyahin wali milkiyeen zawjidi adgarti unugeeda dhali yani wa kay masalan daabidi odoonki waliba galantaaba milkiiday hoosa kijar ihsaanan sameeyelen waxsin ixsaan sameeya bimaagi ixsaan sameeya malakat imanukum ganyahin milkiyeen in allaha taala ilahay laa yuxib huwa ilahay mijeel man mijeel kana huwa man kaaday muktaalan koo kibraw haadi fakuran faan badan haadi ilahay mijeel muktaalan koo kibraw haadi oo yani faanta ma kibraw fakuran hadina faan faanta badan haadi ilahay mijeel masawaabiya ilahay mijeel wa وan iبni cmar radi alahu taala anهuma ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasulka may golay cudibat imraat naagdooya la cadaabi fi hiratin bisababi hiratin yaanyurto sabul sheeye lang adaabiwa sajanat hiya imraadiyeed ay xabisay ha hirs xataa maatat ilhiratu hirad inti ugeeriyood galay fiha bisababiha sababi lhirati anaaran gali waay laa hiya maridi mahaan adcamati gudiriha walaa askati waraabidiha id la id xabasatha xabisi walaa hiya tarakada mahan taakulamas min xashaash lardi ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasul may kor cudibat imraatun bilaamay tood may lang cadaabi wal yaro oo hada wal yar yani lang aragaw lakin yaray naxariislaanga lang cadaab fi hiratin bisababi hirati ya faada yani fita sarfi jar bacdi shay bacdi kal kunaaib nagade fi oo bimacna alba oo kal ba sababiya wa cuzibat yani cuzibat imraatun ala cadaab fi hiratin bisababi hiratin yaanyarudoo sabab sheeya lang cadaab sajanat hiya marada xabistay hirida xabisti meelo ka hirti kureerti bi kureer hataa maatat ilhiratu yanyarod ilaa kugeeriyo saas daraadee lang cadaabiwa kalkun wala ficilka hon yarin maleraayo wal kureer toomelay mana walaago yaro yani wal hung meelhunta deersiya isku jar mana ficilkan wal kureer toomelay hooba ficilka faylayin usuna wal yar lay wa han kay haaba fayl haaden maleraayo wal weelalay mana walaago yar geed lanko dhurunto dadoaasadi nugu ambiri jinad galiya jar eygo bese lanko waraabiyan arisi jinad galima jar haddana waa ko yaanyurto lanko oo habis gaaji kadiliya naarka gali aliley mana kalkun lamada yani acmaalla dasku fiiriyo meel khaatimada naglaas mal og laahiya maradi mahaan adcamadki guudidi mahaan haahiridi walaa yani sagad hiya maradisi waraabidi mahaan haahiridi idi xabasad hiya maradii xabistay ha alhirata xabis walaa hiya maradi mahaan tarakat nikutabti haahiridi taakulu hiya hiridisku amas min khashaashi lardi min khashaashi lardi arad baalnanooshaas waa amalahayd mutafaqun alayh khashaaشhularli bifatlkha lmucjama kala dhabiisi wabishin lmucjama shinsa dila dhabiisi walmukarara wahiya khashaash maybua hawaamuha hawaam lardi arad baalnanoolsha wa waxsharaatuha garguuridsa wa waxyaalaheed garguurida ay waxsharaatu waxsharaat lardi arad waxyaalaheed garguurida wa wacanhu an ibni cumar anahu ana bna cumar ye mara mari bifityanin dhalin min quraishin ay mari kad nasabu ogen dayran shimbarka ogen walhaalom fityaanti yarmuna gamayan ayra simbirki gamayan wakad jaclu welan lisaaxibi dayri simbirki saaxibsheeni kula kaadiyatin togirta kasmin nablihim gamunsha kumidan welan falama rawo marki arageen o dhalinyarti wlaadiyarera ibna cumar arageen tafarago inti walala ogina shaltabeen faqaala ibna cumar ibna cumar may ka golay man facala hada lficl ficilkan ay fali lacna allahu man facala hada kan lanki samey ala lacnada ay samey ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam lacna rasuulka lacnada man itakada lanki samay shay an shay shaygaasoo fi fi shay ruux kusugnaadi arban kordhow kasamaysid rasuulka lacnadi arislanganagaaitaas algaradu bifati layn mucjama wara wahuwa lhadfu hadafu kordhowa washay ladi yurma ilay shaylun tuuraw mana shaylankimaler wa anhu an ibni cumar anahu ana bna cumar ye mara ibna cumar mari bifityaanin hawlaad yar yar ye mari min qurayshin quraysh kumide dad nasabu oogen dayran shimbir oogen heelgari warihaayeyani hawlaadogda heelyardanunga walalaaya libo lang naxariista gudahan wala ka dilaan mana doorka marki lakajar inti dilaan hadana lo naxariis bay mana yani kolkan saas xaywaanaadi wala ka masalan kolkan mara maray bifityaanin dhalinyarya mari min qurayshin qurayshe eh. dadna sabu oogen dayran shimbir oogen shimbir kasuruden shimbir atihir dawen amirkiren wahom fityaantina yarmuna gemaayaan hu adayra shimbirki gemaayaan mana shimbirki gamonka gemaayaan shimbirki hirinyi gamona kudhawe mana usoo nooliba gooya gabal gabal laga gooya wakad jacaluu weelen lisaaxibi dayri shimbirki saaxib shaynan weelen khaadiyatin toobgabti kastan weelen oo min nabli min nablihim gamoonkooda eh gamoon al gamoonki la shimbirkin baal mara hibilow adile shimbirkas malahayna gamoonkan adilelilay mano warshadaas adigiyen yani saaso an ad magaalada ogda walaa laasigoy walaa ka iyaari sameeyan mana yani yani waa ka shimbirka baan maragaan su hoob la fursad lang helo na laakin faadid may bogeedo meel ka sabay waana taroga hanun waa ka yaarana waana dhibaatalan jeeg yani wa kay taas wa lisaaxibi dayri weelen kula kaadiatin toogasi oo min nablin nablil fityaani dalinyarti gamoon yaalsha kumide gamoonki shimbirkan baalmar adi iskule shimbirka labawaay adi iskule usul saasa kaganayla unogi kal falama ra-ow marki arageen ibna cumar arageen a tafaragu shal taben wa arintiasood marki arageen shal faqaala ibna cumar ibn cumar may ka goolay man facala hada kan ay faliy ay sada weelaysin barkan sadan cadaabahay lacna allahu ala lacnada man facala hada lficla ficilkan lankifali ala lacnadee lacnadana ana lay mabilaawahayo ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ye lacnahu rasuulka lacnadi man lacnadi itakada hua man ka sameeyey shayan shay samey fi fi shay ruux ruux kasugnaadi aralan kobdhow ka samey ya rasuulka lacnadi neefka nool ama shimbirka nool gabal gabal laku gooyo noolilay maanaa faidaangatalsun faaxsinu algitalataw waida dabaxtum faaxsinu adibxa sawa taasa rasuulka sa amri ma qofku ini lasurumaayo soo nool ilika gabal gabalay malagol mana mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay ahi algaradu bifati lgayn lmucjama alakri waraay garado raadan la kordhawo fati raai wabifati raai huwa garad may laray alhadafu yani shiish waay bal tilmaameed alhadafu kobdho waay kobdho wa alhadafu kobdho wa washay shay waay aladi shay o yurmaa langemaw ilah la shay langemaw kolkan shimbirki nool kodhowlaaadhan taasa la diidahay kolkan lacnadaas wal diiday cadaabtaasa la diiday xayaanaadka saasan cadaaba wallahu aclam